بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحaabi ajmaciin shada waxaa noo dambeeyey xadiiskii labiy tobnaad oo soo dhammaynay waxaa noo dambeeyey sheekh hadalkii ahaa fakulu hadihi اaxaadiis daalatu calى ana man kana yahjuwa yudihi fainahu yuqtalu haajiga iyo mu'diga waa la dilahayaa wayaxudu waa lagu boorin calayhi dushiisa annaasu dadkana waa lagu boorin ama wayaxudu calayhi dushiisa ee qatligaas yaa lagu boorin annaas dadka lagu boorin labadaba waa suurtagal labada suurtagal lanna ficilku mudaacaf marka waa yaxudu uu ku boorin calayhi cala alqatli annaasa dadka ayuu ku boorin marka xadima ku dhacayo markaan ficilbiga loo dhig si kastaa hatee hadalkaa waxay u soo celiyeen waxaa khulaaseeyey wadaadka ikhtisaarka iskale sheekh islaam taymi laba hadal uu sileeya laba meelood isku uu ku sheegay ayuu khulaaseeyey lanna waxa laga yaaba dadka qaarkood hadday kitaabka akhriyaan casarka inay yidhaahdaan hadalkaanu dee sheekhuma lehe sheekhaana la mirisay wuxuu yihi taasaan u baraarujiyey inaan godadka aan buuxiyo ayb taa marka shekh islaam taymi wuxuu yihi asalka mujaladka labaad safxada laba boqol konton iyo sagaal marku hadda wuxuu yihi fa hadihi axaadiiu xadiis markuu soo sheeg wuxuu yihi فهذه الأحاديث كلها تدل على أن من كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه من الكفار فإنه كان يقصد قتله cid kastoo dhibaysa nebiga gaal iyo cidduu rabahaada muslim ha sheegtee nebigu wuxuu u qasdi jiray oo u camdi jiray dooni jiray inuu dilo wayaxudu meesha hadda ujeedada wataas wayaxudu calayhi dadka dilkaas ku boorin jiray liأjli dalika liأjli sabi nebigu dadka waa ku boorin jiray in la dilo ljli sar wey halkaas aa ku sheegay wakadalika asxaabuhu bimri yafcaluuna maca kafiu sii wada w hadaladu sii waday safxa dambe oo markuu mara sheekh t wuxuu yidhi wahaada ladii dakarnaahu min asunna sunnada hawshaa ka mid oon sheegnay sunati rasuulilah sal rasulka aleh sunadiisi aan sheegnay in saabigii la dilayo fii taxatumi inay waajib tahay go-an tahay atlu man kaana yasubuhu qofkii caayahaya in la dilahayo min almushrikiina dadka mushrikiinta gaalada ka mida ah maca alcafwi iyadoo la cafinahayo canman huwa milahu fi kufri mid asaga kufriga lamidana la iska midka saabiga oo mushrika waa la dilhayo mid asaga lamida kufriga oo mushrikana waa la iska maxay sababtu tahay waxay ahayd sabiga way wuxuu yidhi marka kaana wuxuu ahaa arrinta iyada ciddii nebiga cayda in la dilahayo mustaqilan mid ku sugan fii nufuusi asxaabihi nabiga ala saxaabadiisa naftooda mid ku sugan buu ahaa calaa cahdihi waktigii nabiga uu joogay saxaabadu waa ogaayeen ninkii nebi maxamed kaad maxayna dilaya waqtigiisii wa bacda cahdihi markii nebiga ilaahay oofsaday kabacdina sidii bay xaaladu ahayd wa yaqsiduuna way u qasdi jireen yaqsiduuna way u qasdi jireen qatla saabi midka waxaay inay dilaan u qasdi jireen waa raadin jireen wa yuxariduuna way ku boodin jireen dadka caleyhi dushiisa sooma jeedin marka bowdintaas hujadeeda balaa xadiistan wadaadku inta isqulaysayey xadiistan waxay kutusaysaa nebiga ninkii caada in la dilahayo dadkana lagu boorinayo dadkan lagu boorinayo dadka asaga umadu intaas waan ka socon alxadiid aalis cashar xadiid saddex toban waxa maa ruwiya wixii la wariyey maa raweynaada asalka ku qoran laakiin maa ruwiya halka ku qoray oo daciif uu ka cabiraya la dacfi baa ku jira laakiin shekh islam taymiya waxaad moodaa alcilmu cind allah inuusan dacfiga asagu uusan dheg jala siinin sababtoo ah uu sheegi doon hortaan arag buuxiya maa ruwiya wixii la wariyey ama maa maa ruwiya maa raweyna casab saabsan waa ii sheeg maa ruwiya wixii la wariyey min xadiisi abilqaasim cabdullaahi ibni maxamed albaqawi ayb warawaahu abu axmed baa wariyey ibn cadiy fi kaamil baa isaguna qaal wixii kaana wuxuu ah xayun qabiil oo min bani leysi qabiilka reer leys la yidhaahdo min almadiinati magaalada madiina calaa miilayni laba mayl bay u jireen w calaa miilayn laba mayl ayay u jireen maylku ad ogtihiin hal kilomitr iyo lix boqol meelahaasoo kale way iyo wax la jira adugu afar boqoloo kilomitr wax ku dhow ayay magaalada u jireen wa kaana rajulu ninbaa wuxuu ahaa khad khataba mid ka shukaansaday oo ka doonay minhum ayaga fi ljaahiliyati jaahiliyadu gabar ka doona falam zawijuuhu ma isan guurin oo diidi ku guurmayno gabadha naga tagayta faataahum gabadh in lagu diidana wax dhiba male gabadh waa lagu diidi maa lagu caybsan dibna gabadha kuu guuri mayno halkaas ka baxaysaa maxaa dhiboo jira gabadha maxaa usoo doonto waxaad usoo doonto in laguu diidi karo laguna siin karo horta inaad ka aaminto haddaad gabadh soo doonato sheekho waa ku siinay waa lagu odhan waa kuu diidnay labada waa furan yihiin laakiin waxa lagugu diidahaya in la caddeeyo waa muhiima waxa lagugu diidahaya in lagu caddeeyo waa muhiima wey tay laakiin soomaalida waxaa ka dhaadhacsan gabar haddii lagu siiyana inaadan diidi karin haddaad adigu doontana aan lagu diidi karin laba khatar gabar haddii la isiiya waxaan odhan kara wartooba ma hayo waxaan ku hayo meeshaba ma jirto mid kalaaba ii diyaarsanoo raba inaan hadda mehegsado ma geli karo intaas cudaar baa iska furo irkaa la iska dhabiya falamsa wujuh uma aysan guurin faasoomaali laka waxay ku leeyahay xaali xumeen baa laga qaaday gabar baa diiday xaali xumeen baa laga qaaday faataahum waa u yimid weeye calayhi dusha ayay saaratahay xullatun isku joog dhar isku joogo qurux miran cusub asagoo qaba xullada shaatiga iyo ama go-a iyo macawisu isku nooca yihiin dharka isu noocaw faataahum qoomkiibu u yimi reer beni leyd calayhi dulsiisa ayada saarantay xullatun isku joog faqaala wuxuu yidhi ina rasuul allahi rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa kasaani mid hooyey oo imarasheeyey haadihi xullata xulladan arkaysaan way hadihi xulla xulladan arkaysaan nabi maxamed baa hooyey macnaha balaa iska dhigaya wa amarni waanay amra an axkuma inaan xukumo oo feermeeyo fii dimaa'ikum wa amwaalikum maalkiinna iyo dhiiggiinna anugu waxaan raba inaan feermeeyo anaa qaaday inka ah hebel ha la dilo haddaanan la dilan heblaha uma nazla wuxuu ku dega calaa tilka almar'a gabadh uu jeclaa ila nin danla weeye hawsh gabadhiibu ku dega allatii kaana yuxibuha uu jeclaa gabadhiibu gurigeedu dalaq yiru waa nin ujeedale fa arsaluu waxay u cidireen waa yaabeen nimankii dee nebi maxamed inuu soo diray oo go-shaaba soo huriyey oo cimaamadan dincibaa wada miyaa lala hadli karo nabiga cabdisalaam wada kulli waa yaabeen faarsalu ilaa rasuulillahi bay u ciddireen wey inkaarqab u ahaa faqaala wuxuu yidhi nabigu calayhi way ciddireen nabi maxamed xidhi saasaa dhacday ninkaasaa nuuy xabdaasaa dhacday faqala wuxuu nabigu calayhi salaam kadaba caduwullah been buu sheegay ilaahay cadowgiis been buu inii sheegay hawshaa khalad buu been buu inii sheegay uma arsala rajulan nabigu nin buu dira faqaala wuxuu yidhi in wajadtahu haddaad hesho faqtulhu war ninka dilbi haddaad hesho wa in wajadtahu mayitan asagoo dhintay haddaad heshana faxariqhu waa ku gubtaa fi naari dabkudbaadi uma qaala wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar ninka aniga igu been abuurtaa asagoo u qasdahaya naarta booskiisa ha ka diyaarsado ama diyaarku u yahay labadaba khabar iyo duca labadaba laga dhigi karaa wa isnaaduhu buu ku yidhi xadiidka qaybtisaar waxaa loo jeedee calaa shardi saxiix saxiix shardigiis ku sugan yahay muslim iyo bukhaari shardigood in ku sugan yahay wey laa yuclamu lahu cilatun cilana uma ogin buuiisamti wa cilaan xadiiskan ognay ma jiro xadiis saxiixa hoos marka waa ujeedan waayada laga qabanayo waxaa laleeyahy shekh islam temiya laba wadaad ayaa isaga dhex galay nin la yidhaha saalix ibnu xayaan alqurashi oo raawiga halkan wax warinhaya ah oo dacfi ku jiro daciifa iyo nin la yidhaahdo saalix ibnu xayi ibnu xayaana marka qaarkood la yidhahdo iqa ah ayaa isaga dhex yaacay saasay wadaadba dheheen wey laakiin waxaa la yaab le aniga in cuntami weyday shekh islam temiya hawshaa hadduu og yahay kitaabkan isagoo soddon iyo laba sano jiru alifa kitaab lagu kala baxay buu ahaa intaasaa la akhrisanaya la kala guursanahaya sheekh islaam taymiya culammada ku naqdiday iyo kuwa dabagalay iyo kuways oo laguma sheegin wakti dambe markuu shekh islaam taymiya dhintay aduu waktiya dambe ayuunba hawsha la sheeg sheegay wey saasaa muuqatay dahabi laftiisu waa sheegay dahabi laftiisu waa sheegay marka shekh islaam taymiya muxuu uga noqon waayey muxuu uga niqaashi waayey muxuu xoog quweyn waayey taa marka shaki badan bay igu abuurtay oo ah shekh islaam taymiya hawsha inuu ogaan u sameeyey hawshana asaga u caddaatay ninka siqada inuu ninkaanu yahay walcilm cind allah marka ciladaas waa jirtaa walahu wuxuu leeyahay adiiku shaahidun buu leeyahay buu yii adiiku markhaati kalu leeyahay markhaati kale ayuu leey isagana dacfibaa ku jira weeye daauud mizrbaqaan in la yihah ayaa ku jira isagana daciif ayaa qaybta kale ku jira wa fiihi shaahidkan waxaa ku jiray uma qaala nabigu calayh sala slam wuxuu yidhi laa tuxariqhu waraagulugu yidhi iska daa fainahu laa yucadibu binnaari ilaa rabu naar naar waxaa wax ku cadaabo ku guba rabbigii naarta iska lahaw xadiistan waa xadiista loo daliilsado inaan cidna la gubi karin laakiin la soc maal weyd markaan sheegayna iyo marar hore iyo dadka inay qaarkood aysan daadegin baa laga yaabaa xadiista noocaan ku soo aroortay inaan naarta wax lagu gubin waa markay hawsha iska caadiga tahay waa markay hawsha iska caadiga tahay xooan cid naar lagu gubi laakiin markay timaado min baabi almuqaabala wa min baabi ajasaau sayiatun sayiatun miluha markay tahay oo ayagu ayna gubaan anaguna waa gubaynaa taa wa laga hadlo waana u fahamta markayna gubaan anaguna waa gubayna min baabi almuqaabala waljazaa weeye waxa laga hadlayo markay hawshaas sameeyaan gaalo iyo cadow iyo ciddii samayso ayaguna waa lagu samayn wey walinaasi dadka waxaa u sugnay fii hada xadiii qowlaan baa u sugnaatay qowlaan ayaa u sugnaatay sidoo kale waxaa kale ayana meesha ku jirtaa rag baa dood waxay ka qaban xadiistan gurista diidaysa inay mansuuqa tahay doodka qabana waa jira sidaas daraaddeed bay dad saxaabo ah ay dad gubeen oo la guba cali baa ka mid a ah. falama raaytu munkara dacwatu lqumbara waajadtu naari nimankii yii ilaah baa ku taa markuu markuu arkay waatuu dabka inta u shirtay adoomadiis u yeegta uu gubay abubakr sidiiq baa ka mid a isaguna gubay murtadiini dad buu gubay qowmu luut liwaad man samaynayo xagee xadiisaasoo dhan ka maray xadiista marka dalaalada xadiis noocaas isku hay waa inay saa u fahamta walinaasi fi hada alxadiisi qowlaan laba qowl bay dadku ku leeyihin xadiiskan axadun waa midkood waxaa weeye xadiiska de waxaa laga hadlayaa nebiga ninka ku been abuurta ma la dilahayaa wey xadiiska laga hadlaya la soo ninka ku been abuurta hal yuktal xadiiskan laba qowl bay dadku ku leeyihin culimmadu axaduhuma wuxuu yahy alahdu in la qaato bidaahirihi sida daahirkaa lagu qaato fii qatli in la dilo man tacamada cidii u qasaday oo wuxuu camdi u samaystay alkadiba been abuura calaa rasuuli lah sal ly slam wa min haaulaai waxaa ka mida culamada saa ku tagtay man qaala qof yidhi yakfuru wuu gaaloobahayaa beenlowgu bidaalika beenta nabi maxamed ku been warta ku gaaloobahayaa qaalahu jamaacatun koox culamaa tiri fuqaha timi baa tiri warka asaga minhum waxaa ka mida abu maxamed aljuwayni baa ka mida abulmacaali saaxibu warqaad wa ayrihi aabbihiis ooyadee laba caalin abu maxamed cabdallah eh, eh, sacd warqaad cabdilmalik kana waa odag wey cabdullah ibnu yuusuf wey ayb odagaa saas yiri wey waju daalika waxaa weeye wejiga iyo qaabka u dalisadeen waxaa weeye dhehen waa gaaloobaya waxaa weeye ana alkadiba calayhi nebi maxamed oo lagu been abuurto kadibun cala allahi oo alla lagu been abuurto walihaada sidaa daraaddeed buu qaala nebigu wuxuu yidhi ina kadiban been calayha dusheeda lagu abuurto laysa ka kadibi calaa axadikum idinkan ka lagu been abuurtayo kale ma ah aniga ninka igu been abuurta nin qofka lagu been abuurtay ma ah diin iyo sharci baan u gudbinhayaa fa inamaa amara wuxuu amray biha isagaba alrasuulu sal la ala rsulku wuxuu amray faqad amara allahu bihi allana waa amray qofkii yidha nebi maxamed ku been abuurtay nebi maxamed baa saa yidhi macnaheedu waxaa weeye allana waa yidhi marka nebi maxamed waa ku been abuurtay allana waa ku been abuurtay laba jaha waa ku been abuurtay yajibu waa waajibaysaa markaas amarkaa in la raaco kamaa yji amru yajibu itibaacuhu itibaacu amri nebi alay sala slam damirka nab axmed wad amarkaad uxunaysa cafwa yajibu itibaacuhu itibaacu amrigu kamaa yajibu si u waajibahayo itibaacu amri illaahi ilahay amarkiisu u waajibahayo kale ayay amarka nebi axmed u waajibahaya saasay noqonaysaa faina alkaadiba beenlowgu calayhi nebi axmed ku been abuuranahaya kalmukadibi lahu mid beeniye oo kaloo yiri been baad sheegaysaa si hortaagan kula macan yahay ninka nebi axmed ku been abuurtay wuxuu la mid yahay nin nebi maxamed oo ka soo horjeeda amaba ka maqanba been buu nin yiri walciyaadu billah ila macna tahay marka waa isku mid wey inaad ku been abuurato iyo inaad beeniso waa isku mid wey fa ina alkaadiba calayh ay cala nabiy kalmukadibi lahu kii beeniye la macnay mana kala duwan isku mid wey yuwadixuhu waxaa kuu caddaynaya hawsha iyada ana takdiibahu nabiga beenintiisa uu beeninayo ana takdiibahu takdiibinta uu nabiga beeninayo midkaan beenlowga noocun min alkadibi waa nooc kadibka ee beenta ka mid ah waa nooc kadibka beenta ka mida sheekha fasirka maxay tahay see nooc kadib ka mida u noqoto fa ina madmuuna takdiibihi macnaha iyo nuxurka madmuun nuxurka iyo macnaha takdiibihi beenintiisu waxaa weeye alikhbaaru inuu ka warramhayo kaadibku alikhbaaru kaadibku wuxuu ka warramhayaa can khabarihi nebiga khabarkiisu ka warramhayaa annahu khabarku ama anahu nebigu khabarka anahu khabarku oo khabarka nebiga ah laysa bisidqin run buu leeyahay ninkaa nebiga ku been abuuranaya waxaa weeye beentiisu waa nooc min alkedibo say kadib ku noqotay waxaa weeye alikhbaaru inuu ka warramaya can khabarihi ee khabari nebigu ka warramaya annahu khabarku laysa bisidqin run maaha buuli run lannu beenlowgu markuu nebigu qofku beeninahayo wuxuu leeyahay maxamed run ma sheegahayo buu leeyahay taas la xataa hadduusan been run ma sheegahayo oo yidha anigu waa diiday uu yidhaahdo macnaheedu waxaa wey ninka wuxuu sheegaayo run ma ansaxan ma abusaas u qarso hadduu sheegay meesha waa sundu wadaalika inuu yidhaahdo nabi maxamed wuxuu sheegay run ma laysa bisidqin inuu yidhaahdana ibطaalu lidiin illaahi wa diinta ilaahay la burinahayo ibaalu lidiin diinta ilahi la burinahayo waa aydan ku noqonaya faina alkaadiba beenlowgu calayhi dushiisa faina alkaadiba calayhi nabi maxamed dusa ku been abuuranahaya yudkilu wuxuu gelinahayaa fii diinihi diini nebigu wuxuu gelinahayaa ma shayguu gelinahaya laysa aan ahayn minhu diinka aan ka mid ahayn cabdan si kas iyo maaguna u gelinhaya wayascu wuxuu ku been hawaasanu sheeganaya annahu amar yashaani yajib waxaa waajib ku ah ummati ummadda waxaa waajib ku ah atasdiiqu inay rumayso bidaalika oo ah ziyaadadaas iyo wax diinta geliyey oo beentaa inay rumeeyaanna waajibay ku tahay inu dhuurabaa wa huwa asagu beenlowga aydan ku noqonaya istihzaaun ama cafwan waxaad tiraahdaa ziyaadada ziyaadada hadal kusoo yiri uu soo yiri yudkhil fii diini maa laysa minhu camdan wayazcumu ana zacmigaba u cel ويزcم أنه أmر يشhان يجب على الأمة التصديق بذلكa وهuو زacmigaasuna ayda ku noqonaya استهزاء waa jeesjeesid wey واsتikفاaفan iyo fudaysasho wey bihi nebiga la fudaysanahayo wey nebigu fudaysanahaya nebigu jeesjeesaya لأnn nabig wuxuusan dhib u ka yeysiinaya diintiisina waa ku daraya لأnnahu asagu beenlowgu yezidna wuxuu sheeganahayaa annahu nebigu calayh salaatu wasalaam amara inuu amrahayo biashyaain ashyaa inuu amray laysad aan ahayn mimaa shayga amara uu amray nebigu alay sala slam bihi asagaba muxuu ku been hawaasayo sheeganahaya nebigu wuxuusan amrin inuu amray ummadda faray beenbuu sheegaya bal iskaba dhaafee waqad laa yajuusu almru biha ashyaada uu nebiga ku been abuurhayo sheegayo leeyahay nebi maxamed baa yiri waxaaba laga yaabaa inaysan bannaanaynba bal inay iska badaa inay bannaan tahay waqad laa yajuusu amru bihaa in la amro ashyaadaas aysan bannaanayn ayuu been ku sheegay le maxamed baa amray wahaada warkaa asagao nebi maxamed in war beena loo loo tiiriyana nisbatun waa tiiri weeye aana weeglahu nebiga loo tiirinayo ila safahi caqliyaro loo tiirinahayo gabaalnimo loo tiirinahayo waana kufrigu aw anahu aw amaahane annahu nabigu calayh isalaatu wasalaam yukhbiru wuxuu warramaya biashyaain baaila ashyaa baail warramaya ashyaa baatila ah oo dee inaad tirahdo reer hebel anaa idin xukumahaya dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo gabdhihiina iska mehersanahaya inaad tirahdo ashyaa baailow marka aw anahu nabig ala inu warramahayo buu ka dhigaya yukhbir inuu warramay biashyain baaila wahaadaa warkaa asagaana oo ashyaa baatila nin wax in la yihaahdana nisbatu lahu lilkadib nebiga waxan been noo nisbeeyo weeye waa u wa huwa kufrun sariix xun waa gaalnima iska cadlo gaalnima banaanka taalow wa duduubkii faman tacamada qofku u qastaa oo u kasa alkadiba cala allaahi alla qof inuu ku been abuurto fa huwa asagu kalmutacamidi kii u qasday weeye litagdiib illaahi alle inuu ku been abuurto wa aswa xaalan xaaladna waa ka sii litaa biljumlati faman tacamada alkadiba cala allah fahuwa kalmutacamidi litagdiib illaahi wa aswa xaalan qofkii u qastaa faman tacamada alkadiba cala allah qofkii kas alle inuu ku been abuurto ugu qastaa fahuwa kalmutacamidi litagdiibi cala allah wax u dhexeeyana ma jiro inaad alle ku been abuurato iyo inaad alle beeniso maxaa u dhexeeya inaad tirahda allaa saa yiri iyo inaad tiraahdo waa diiday diinta ood beeriso waa isku mid wey takdiib illaahi bal wa aswaw xaalan waa isaa ka xaalad ku sababtoo ah sharcigaad jidaynaysaa markaad alla ku been abuuranayso waxaa weye alla waa been waad beenisay waad la ku been abuuranaysa labadan wada gelaya diin baad jidaynaysaa fakadalika sidaas waxaa kuula mid a ah. alkadibu ku been abuurashada calaa rasuulika rasuulka ilah lagu been abuurto katadiibi beeni wey nebiga la beeniye lahu nabiga la beeniyo inaad nebi maxamed ku been abuurato iyo inaad beeniso waa isku mid wey bal inaad ku been abuurataa sii daran wey lannu diin baad nooga dhigaysaa tay laakiin markaad nebiga beeniso gaal baa tahay xaggan kaa istaagan iska kaa ilaalinayna laakiin markaan tira nebigaa saayin nebigaa saayin oo nebiga ku been abuuranayso run baan ku moodayna tanaa marka daran wey alla markaad beeniso de waxaa lena gaal baad xaggaad u boodo laakiin markaad tirada allaa saayin allaa saayin waan kuu dagmayna waxaan diinayna diin nooga dhigaysaa hawl khataro sharcigaad loo dejinaysaa ayb qaanuun ayaad loo dejinaysaa asxaabuulqaanuun waa meesha ku jabay ayb qaala shaykhulislaam wuxuu yidhi waclam waxaad ogataa ana hada alqowl qowlkan asaga oo ah alakdu bidaahirihi fii qatli man tacamada alkadiba calaa rasuulilaahi in la yidhahdo xadiiska daahirkiisaa la qaadanaya qofki nebi maxamed ku been abuutar waa la dilahayaa in la yidhaahdo waa gaaloobahayaa in la yidhaahdo fii aayat quwati w waclam ana hada qowl fii aayat quwati awooda meesha ugu dambaysa aad buu xoog badan yahay qowl ninkii nabi maxamed ku been abuurtaa waa la dilahaya waana kaafir in la yihahdo waa qowlgil fii aaya meesha ugu dambaysa wadakara wuu sheegay sheekh islam ibnu taymiya lahu qowlka wuxuu sheegay adilatan buu u sheegay adilu sheegay kitaabka la gaabinaya adiladaasoo laa yumkin aysan suurtagelayn dafcuhaa in la naqo yax la yihahdo la tuuro quwatan xagga awoodda wa karatan xagga badnigu sheekh islaam jee adille caqliya iyo naqliga ku sii daayey oo aad u xoog ayuu sheegay uma qaala wuxuu yidhi shekh taymiya laakiin ku noqonay yatawajahu waxaa ariiq noqonaya yatawajahu waxaa ariiq noqonaya waxaa jid noqonaysa waa la dhihi waa lagu fasiraa waxaa lagu fasiraa yatawajahu waxaa macquul ah waxaa macquul ah oo de marna min alwajhi baa laga keenay marna waxaa laga keenay min alwajih baa laga keenay labaa saasay noqonaya marka yatawajahu waxaa ariiq iyo jid iyo wado noqonaysa ama yatawajahu waxaa macquul noqonaysa oo sabab noqonaysa an yufaraqa in la kala geeyo bayna aladii midkii yaktibu ku been abuuranaya calayhi nabiga dusiisa mushaafahatan ay muqaabalatan wa mukhaatabatan isagoo nebiga hortaagan mushaafahatan ay wuxuu leeya waa diiday kuma rumayna oo ku been abuuranaya nabigooba joogada ayuu ku been abuuranaya hortaaganba iyo wa bayna ladii kii yagdibu ku been abuuranaya calayhi nebiga dusha biwaasitatin si dhexdhexaada ah, dariiqa soo maraya nebiga isagoo hortaagan mushaafaha waad garanaysaa mushaafaha alimtixaanu yakuunu mushaafahatan wa taxriiran alays kadalika mushaafaadu adoo qofka hortaagan muwaajahatan wa mukhaaabatan inaad tiraahda warkiisa aad tirahdo marka mushaafahana waa dhici kartaa midkii ku been abuurtay in la kala geeyey iyo wabaylaladi yakdibu calayku ah. waa sidaa tin si dhexdhexaada oo maxay tahay nebiga si muqaabala ugu been abuuran mahaye dariiqii u soo marahaya wuxuu leeyahy hebel baa wuxuu igu yidhi saas iyo saas nebigaa yidhi hadda marka yuu soo maray wadaad buu soo maray cid buu soo maray nin buu soo maray sheekh buu soo maray ah, marka waa waasita ariiquu soo maray hadda in la kelgeeya laga yaaba maxaa sheeka kuu fasiray dhegeyso wuxuu ku yidhi mila an yaquula waa inuu yidhaahdo xadatanii fulaanu ibnu fulaan baa ii warramay canhu cani nebigu iiga warramay bikada warkaasuu nebiga iga sheegay hadda nebigi muwaajahey mushaafa waa been abuuran laakiin wadaaduu soo maray wadaaduu dambaajiyey wadaaduu la soo wareey waqti kusoo marka faina haada buu ku yidhi shekh islaam ibnu taymiya ina faina haada ninkaan asagaa oo beenlowga ah oo xadatanii yidhi inamaa kadaba wuxuu ku been abuurtay calى dalika rajul ninka uu yihi xadaanii fulaan ibnu fulaan ayuu ku been abuurtay wy faama in qaala hadduu yihaahdo haada xadiiu صaxiix hadduu yihahdo oo warkiiba sii xoojiyo xadiiskuna waa صaxiix uu yihaahdo aw amahaane habata waa ka sugnaaday canhu nebigu ka sugnaaday annahu nebigu qaala daalika saasuu yiri waa ka sugnaatay hadduu yidhaahdo caaliman isagoo weliba og ninka belowga waa ogya binahu kadibun inuu khabarkaas iyo xadiiskuna beenaya isagu fahaadaa midkaa asagaahu qad kadaba calayhi nebiga waa ku been abuurtay weye beenaalo weeye nebigana waa ku been abuurtay wey gaar baana ku dhacday marka kaasuni waa ku been been cadwi ile xadiidkii waa og yahay isagoo og inuu baatil yahay wuxuu yidhi hada xadiisu saxiixun aw haabitun canhu annahu qaala kada in yiru keego marka waa kaadib waana beenaale nebigana waa ku been abuurtaa saasa marka baabka horuu ku jiraa qoladii maaa tacamudkiibu ku jira ama ida ftaraahu hadduu ku been abuurto nebiga ama iftiraahu ama ida ftaraahu hadduu nebiga ku been abuurto wa rawaahu uu wariyo riwaayatan buu wariyey saadijatan oy kaadibatan riwaayad been ah buu saadijatan macnaha asaadij waxaa la yidhaahdaa alladii yurakibu abaaiil huwa rajulu saadij haddii lagu huwa aladii yualifu wa yurakib waxaa la alkadiib warka beenta ninka amaamudo oo sheego dad dhex baafiya ayaa saajid la yihahda waxaa kaloo la yidhaahdaa shayga iska basiidka oo iska liita oo cid fahmi karto ayaa la yihahda fikrun saadijun waa fikri iska basiida cid fahmi karto hadda laakiin xal ka wada riwaayatan muxuu leey ama ida iftaraahu riwaayatan ama ida iftaraahu hadduu ku been abuurta nebiga rawaahu wariyo riwaayatan wariya saadijatan oo beena ayuu wari waa beenu wari xadiis been ah ayuu wariyey fa fiihi nadarun fiira ku sugan waa la kala qaadaya ah, fiira ku sugan waad qaabka riwaayadu beenta u tahay ayaa la kala qaadaya marka tafsiil baa la gelin midda ayadaa ayada hadduu riwaayad beena wariyo oo saad ugu beena tafsiil baa la gelin wa amaa man rawaa xadiidan cid warisay soo maaha wa huwa yaclamu asagoo og anahu kadibun xadiisku inuu been yahay anahu xadiisu kadib inuu been yahay isagoo fa huwa xaraamun waa xaraam inaad xadiis been inuu yahay ogta inaad weriso waa xaaraam laakiin ku noqonaya laa yakfuru ma gaaloobahayo ma gaaloobahayo ilaa an yadama inuu u dumamo o ku darsoomo ku biiro ilaa riwaayatihi xadiiska uu warinayo maa yuujibu lkufra gaalnimo wax waajibinayo mo inay ku biiraan mo haddii xadiiska uu warinayo waxyaalo gaalnimo ay ka dhalanahayaan oo ku biiraan oo gaaloobahayaa maxaa dhacay oo loo gaalaysiin waayo ninkaan xadiiska beenta warin maxaa loo gaalaysiin waayo liannahu ninku iyo beenlowgaadu iyo raawidu saadiqun run buu ku sheegayaa fii anna shaykhihi asaga shaykhiisu xadaahu inuu u sheegay bi xadiiskan u sheegay isagu runbuu hadda ku sheegaya xadaanii fulaan fulaan markuu leeyahay inay wadaadda u warameen run buu ku sheegayaa saas daraaddeed baa laga wareegsaday waxaa leeyahy warkuu sheegay waa xaaraam laakiin gaalaysiin mayna saaxibukabiir oo tafsiiq buu noqonaya haddaan khabarkan uu werinayo wax diin la'aana oo khatar aysan ka dhalina laakiin war diin la'aan oo khatar hadduu ka dhalanayo macnahana uu fahmayo waa lagaalaysiinayo wa calaa haada taa markaan ku soconno taa warkaan markaan ku soconno oo riwaayadda de ciddii warinaysa war nabiga hawlo khatar ka dhalanayaan ee xadiis mawduuca iyo balaayo u tiirinahaya asagoo og warku hadduu yahay faman sabahu ciddii marka cayda nebiga fa huwa wlaa haddii ninkiiba le fa calaa haada wa calaa haada waxay tahay wacalaa haada haddaan ku soconno ninkii nebiga ku been abuurtay in la dilaayo daahirka haddaan ku soconno oo gaaloobayo haddaan ku soconno faman sabahu nebiga ninkii caaya fa huwa wlaa asaga awla ka ahoo ku mudan wey bilqatli in la dilo fa huwa wlaa isaga ka mudan bilqatli dilka isaga ka mudan minman duul asaga ka mudan kadaba calayhi nebiga ku been abuurtay war laba nin ninkii nebiga wuu ku been caayay keebaa dil ku habboon haddii ninkii nabiga ku been abuurtay layihi waa gaal waana la dilhaya kan nebiga caayay ka waran huwa wlaa bilqatli watacdiibi isaga ka awlaaw wacalaa haada haddaan ku socon oo ah ninkii nebiga ku been abuurtay in la dilaayo oo gaaloobayo oo wejiga koobaada dee la soco wejiga koobaad qowlka koobaada haddaan ku soconno faman sabahu ninkii nebiga caaya fa huwa wlaa ka mudan biqatli dil isagaa ka mudan minman duul isagaa ka mudan kadaba calayhi cala nebiga ku been abuurtay wey wnebiyu sal l nabig ilaahayna qad amara waa amr waa faray biqatli ladii kii qatligiisa dilkiisa kadaba calayhi ku been abuurtay min hayri istitaabatin iyadoon laga toobada aqbalin ayuu nebigu maxaa la yidha yidhi hala dilo ile xadiiska maxaa ku jiray soo nebigu ma dhihin soo lama dhihin uma arsala rajulan faqaala in wajadtahu faqtuluu sooma dhihin isagoo laga toobad aqbalin ayaa la dilay saasuu sheekh islam timi ku leeyahay xadiiskana eh? shekh islam waa eh, saxiix weeye waan ka naqaashaya dalaaladiisuuna ka hadlaya fakadalika buu ku yidhi asaabu kii nebiga caayayna wa wlaa fakadalika saabu saabkuna waa saas waa la dilhayaa wa wlaa asagaana ka mudan oo oh, ka habboon kii cayta been abuurtay asaga ka habboon in la dilo wey asagoo la toobad aqbalin wey walqowl aani qowlka labaad waxa weeye oo oh, ninkii nebiga ku been abuurtay xukunkiisu muxuu yahay ana alkaadiba beenaalaha calayhi nebiga ku been abuuranahaya ku been abuuranaya tuqalladu waa la adkayn cuquubatuhu walaa yakfuru cuquubadiisa waa la adkayn laakiin ma gaaloobahayo oo walaa yajuusu ma banaana qatluhu in la dilana ma banaana way qowlka labaad mana gaaloobahayo lamana dilayo laakiin cuquubadiisa la adkayn waa la karbaashi waa la xanuujin xabsigaa la dhigin oo si waxba loo xanuujin maxaa dhacay wadaadadan waxay dhaheen liana muujibaat alkufri waxa liana muujibaat alkufri kufriga waxyaalaha waajibiya oo leeyahay qofkan waa gaaloobay la yidhaahdo iyo walqatli dilka waxyaalaha waajibiya macluumat waa la yaqaanaa waxa lagu gaaloobo waa la yaqaanaa wax qofku dil ku muto waa la yaqaanaa ayb marka waxay dhaheen walaysa haada minhaa in nebi maxamedo lagu been abuurto lagu gaaloobayo ama lagu dilahayana ma haynayde halkaasay maray halkaasay maray ayb laakiin eh, waxyaalaha eh, lagu gaaloobo macluum macluum waxyaala kow iyo laba iyo saddex iyo afar la qoran kara miyaa taa haddii saa laga wado maya sax ma ah lanno waxyaalaha lagu gaaloobayo waxyaala gadaan ka imaana jira waxyaalahaas markaa dhow diinta looga qiimbaarayo lagu ijtihaadayo laga baarayo nusuusta la waafajinaya waana saa ula socoto waana saa ula socoto sababtoo ah a kartoon in la sameeyo wax la kartoomayo la sasawiro oo qofku uusan hadlin kartoon uu sasawiro iyo inuu caytamo inuu caytamo waa mansuus in la dilahayo laakiin kartoon iyo wax sasawiro ma mansuus baa ma mansuus ma ah kabacdina waxaa leena ninkii wax sasawiro waa kaafir bilahi axdan la dilahaya sababtu maxay tahay lanhu bimacnaa daaka wey tii bay macno tahay marka waxyaala lagu gaaloobahayo mansuus haddii laga wado diinta looga qiil baarayo looga nusuusta laga baaro lagu ijtihaada laga baarahaya hadday caddaatay inay gaalnimo tahana haddee waa lagu xukumi hadday caddaan weyda inay gaalnimo tahana waa laga leexan hadday tahay waa sax wey laakiin hadday tahay waa waxyaalo go-an oo laysla yaqaano oo boqol toban waxaa la yihaa kun ah oon waxba lagu soo dari karin haddii laga wado khataa wey taas iyadaa waxyaala wax lagu dilana waa sidoo kale waxyaalaha lagu dilo waa waxyaalo la yaqaanoo waaweynna waa jiraan usuul ah waxyaalo la haleeliyana waa jiraan waxyaalo la haleelsiiyo oo looga qilbaarana kuwa usuusha la haleelsiiyana waa jiraan marka hadalkooda mulaaxadaadkaasa ku jira hadalka mulaaxadaadkaa ku jira ayib xadiiskii markuu sharxayay ninka ibn rajab jaamic culum alxikam xadiiskii markuu sharxayay laa yaxilu damu mriin muslimin ilaa bixda talaaf meeshaa akhriya fiihi cilmi baa ku jira meeshaa ugu nool macnaha saddexda keliya miyaa laga wada wadaadaa ku qaldamay in murajab meeshaas waxyaala kaga hadlay akri meesha u noqdo markaas halkaas ka ogaan doonta wax badan oo aan maxaa la yidhaahdaa dadka lagu dilo ayaa lagu jiro laakiin waxaad uusan daliil lahayn oo adasuurkaa ku qabtay qoyska qoobkaasaa ku qabtay waadna dilanta hadday tahay dastuur baa iqabtay qoob baa iqabtay oon diinta aan diin tiri aysan jirin oon sharci uusan lahayn kaaso asagu waa kufri iyo riddo iyo tashiicu ka asagaa weliba kuu kala saarnaato xeeran qawaaniinta dadka lagu dilaayo waxaa weeye waa xeerka ciqaabta soomaaliyeed xeerka ciqaabta somaaliya muxuu hadda maxkamadaha maqan idaacadaha ku maqashan hadda xeerka ciqaabta soomaaliyeed xeerka ciqaabta soomaaliyaa yihi inaad soo diiso xeerka ciqaabta soomaalida baa lagu dilaaya laakiin ilaahay baa rasuul sallay mina lagu dili maayo xeerka ciqaabta soomaalida muxuu yihi xeerka ciqaabta soomaalida waxaa weeye argagixisa taya lagu dilaaya inaad tirada gaalku waa gaal annagna mu'miniin baan nahay ayagun halkaas jooga anagu halkaa jooga shaqul ismiil lagu dilay xerka cabsoon lagu sheeg shabaanta ay gataa xerka cabsoon lagu sheeg mid lagu sheeg shaqo xerka cabsoon lagu dilay maxay tahay in rag iyo dumarku ay siman yihiin ayaa lagu dilay xerka cabsoon baa qaba waaa arkaa meelaha laanlaanka joogo xukumahay waxayna xeerka ciqaabta soomaaliyeed baa loo cuskaday iyo haddana sidoo kale aayadda qur-aanka baa loo cuskaday u fiirso aayadda looma cuskan kabacda xeerka laguma xoojin laakiin xeerka loo cuskaday aayaddana maxay mataqaanaa dambas iyo basbaaska indhaha lagaaga bitinaya caanada indhaha looga bitinaya waa leeyahay maasha allah qaadi waa aayad qur-aan cuskaday baa lagu leeyahay waa hada qofka waa ridda sheekh alaa yajuusu ma banaana kuui sheekh marbay wadaadadaae hadalkoodu waa u qiimbixinahayaa walaysa haada minha markay falaa yajuusu ma banaana an yusbata in la sugo ma shay in la sugo laa asal lahu asal aan lahayn weeye shay aan asal lahayn oon diinta asal ku lahayn oo kufriya gaalnimoa ama dil ah in la sugo laa yajuus wey waana ceela qawaaniinta ka buuxow waman qaala qofkii yihahda haada qofkii saa yidhaahdo oo muxuu leeyahay ninkii nebiga ku been abuurtay la dili maayo mana gaaloobayo qofkii yiraahda falaa budda waxaa lagama maarmaana ah an yuqayada in lagu qaydo oo lagu dabro oo lagu gunto oo lagu xiro hadal kalaamu hadalkiisa lagu xiro biannahu amar iyo shacniye lam yakun ma ahaanin alkadibu calayhi in lagu been abuurtay nebiga mutadaminan mid dimisay oo shamaysteen licaybin daahirin ceeb iska daahiro ceeb daahira mid shamaystay laakiin been abuurashadu hadday ka dhanaysa ceel daahira sirkii haddeeroo kale oo ah dumar aan guur uusan ku qabin inuu iskala seexday soo hal ceeb daahir kama muuqanayso ood inu u tiinaysan nebi axmed baa soo fasaxay ceeb daahira wey ceeb daahira ka muuqata ceeb daahira ka muuqata marka waa in ninka dhahaya nebi maxamed haddii lagu been abuurta la gaaloobi maayo mana kufrinayo nin kale hadalkiisa wadaadka dhahaya waa in lagu qaydo qofka been abuuranaya hadalkiisa waa inuusan shamlaysan oo dimnisan oon laga fahmayn aysan ku jirinin hadal ceeba oo aahir markii laba arki karo haddii laakiin hadal ceeb oo aahir ku jiro maya la yeeli maayo ninka gaal mu noqon waa la dilaya waman qaala bi haada kii yidhaahda haada oo maxay tahay tuqalladu cuquubatu walaa yakfur walaa yajisu qatlu ciddi tiri weeye waxaa weeye laabudda laabudda waxaa lagaa maalmaana an yuqayada in la qaydo kalaamu hadalkiisa lagu qaydo lagu dabro biannahu Eh, banu amar shay lam yakun ma ahanin alkadibu calayhi been abuurshadiisa lagu abuurtay nebiga lagu been abuurtay mutadaminan mid shamlistay oo dimnistay maaha oo keensaday licaybin daahirin ceer daahir kama muuqata wey faamaa idaa abara hadduu warramo faamaa in akhbara hadduu warramo dheh midka beenaalaho annahu samicahu inuu maqlay yaquulu isagoo odhanaya nebigu kalaaman hadal hadalkaasuu yadullu ku tusahaya halkaas kutusaya calaa naqsigii nebiga nuqsaantiisa iyo liisiisa wa caybihi nebiga ceybtiisa kutusaya dalaalatan daahiratan dalaalo iska cadna kutusaya nin baa intuu nebi cileyn maxamed baa maqlo oo saa dhahaya hadalkana waxaa ka muuqata ceeb iyo nuqsaan nebi maxamed baa ka muuqata hadalku nebiga u tiirinaayo nuqsaan nebiga iyo ceeb ayaa ka muuqata fa in akhbara hadduu warma anahu samicahu nebigu maqlo yaquulu odhanaya kalaaman buu maa nabiga odhanaya yadullu kutusaaya calaa naqsihi nebiga nuqsaantiisa wa caybihi nebiga ceebtiisa walciyaadu bilah dalaalatan aahira dalaala iska cadu kutusaaya wey milu xadiisi caraqi اlkhayli wey dhididkii fardaha milu xadiisi caraqi اlkhayl fardaha dhididkoodii wey oo maa xadiiska xadiis mawduuca khiyaarata ah. maa xadiiska nin beenaala wuxuu yihi nebi maxamed wuxuu yihi alla intuu farda cayriyey markay dhidideen dhididkoodii ayuu naftiisa ka abuuray fardaha alla cayriyey la soco oo orodsiiyey markay dhidideen dhididkii ayuu alla naftiisa ka abuuray oo si uga abuura asagoo marka hore cayriyey adigu mawaalada waxaad noo sheegaysa maxay waxaadna leedahay alla cayriyey haddana markuu cayriyey dhididkii farday ka daatay ayuu naftiisa ka abuuray wax noocaasoo khusacbalaad ah baama nebi ka ogi marka kaasoo kale waxaa weeye inuu inuu gaaloobahayo oo beenaalo yahay warkiisu waa iska cadya waa la dilahaya beenaalo waana kaafir مثل حديث العرق الخيل والنحو وحي لمده من الترهات من الباطل أو من الترهات الترهات عوية وكلام باطل ama alkalaam aladii laa faa'iidata minhu walaa nafca fiih baa la yihahda labada midka abtaa dhigi kartaa aturahaad waxaa wey alkalaam baail albaail baa laga wadaa fahaada midka warkaan dhahaya turahaadkaase baailkaan dhahaya mustahziu waa mid ku jeesjeesaya bihi nabi ku jeesjeesaya istihsaaan aahiran jeesjees iska wada ku jeesjeesaya walaa rayba shakina kuma jiro anahu kaanahu asagu kaafirun inuu yahay xalaalu dembi dhiigiisa uu banaan yahay kaafir wey dhiigiisa bana haydib wey dakara dalika shaykhuislaam shekh saasuu u sheego uga niqaashay xadiiskaa wey wuxuu ku yiri shekhuislaam timiye fa hada rajulu ninkaan asaga kadaba waa ku been abuurtay calayhi nebigu ku been abuurtay waa ninkii dayiriyo reerkiina anaa qaadi ka aw kadaba calayhi nebigu ku been abuurtay wey kadiban beenku ku been abuurtay tadamu shamisanahayaa caybahu nabiga ceebkiisa intiqaasahu nabiga nuqsaantiisa caybahu intiqaasahu nabiga inuu ceebiyo nuqsaaniyo liido waa iska daahir weeye maxaa dhacay liannahu asagu zacama wuxuu sheegtay ama liannahu amar yashaani zacama wuxuu sheegtay annahu nebigu ama liannahu asagu zacama wuxuu sheegtay annahu nebigu xakamahu inuu xaakim iyo qaadi ka dhigay fii dimaa'i qowmin wa amwaalihim dadbu wuxuu sheegtay inuu qaadi nebigu uga dhigay dhiigoodiiyo maalkooda buu awshaw sheegtay ayagana waa is-iibeen markii qaadi anaa inka ah madaxay taageen waadina inuu idmay waa xadiiska warka ku jira weeye waadina lahu nabigu idmay an yabiita inuu baryo xayu shaaa min buyuutihim guryahooda meesha roo ka baryo inuu nin yiraa ku jira kasoo baxay islaantana cawa la seexanayo meesha roo iska seexo gabadha roo la seexo warkaasaa ku jira waa u khatar liyabiita suu baryo dusaa u yiri liyabiita inuu baryo cinda tilka almar'a haweeneyda uu jecla agteeda inuu baryo wayafjura bihaa inuna ka zinaysta yafjur inuu maxaa la yidhaha ka macsiyaysto fujuurkooda waa macsiyo inuu ka macsiyaysto oo ka zinaysto ayuu saa u yeelay yamiita cinda tilka almar'ati wayafjura maxaa la yidhaha biha iyada inuu ka macsiyaysto ayuu saa u sameeyey waman zacama qofkii sheega annahu nabigu alay sl slam xallala inuu xalaaleeyey almuxaramaat shayga muxaramkaa sida hadda zinado kale ninkaan hadda u sheegtoo kale faqad intaqasahu nebiga waa nuqsaamiyey wacaabahu waana ceebeeyey fasabata waxaa sugnaaday ana alxadiia xadiiskan asagaau nasun wuxuu ku cadyahay weeye fii qatli diridda aطaacini kii nebiga durahayay calaa kiila qowlayni labada qowl midkan ku soconba labada qowl ay wadaadadu qabaanba labadaba waxaa kuu soo baxday in ninkan in la dilahayo kii hore waa garanoo gaal buu ahaa warkooda waa caddaa qowlka koowaad qowlkan kale maxaa ku jira see ku gaaloobay wuxuu ku gaaloobay liannu ninkan wuxuu sheegtay nebi maxamed inuu muxaramaadka bannaynayo raxama daahira oo zine iyo balaaye ah inuu wax badnaynaya waa meeshkasoo gooday idan waa mutanaqis waa caa'imun lilnabiy caleyh nebigu nuqsaaminaya oo duraya oo ceebaynaya balaaye u isbaynaya waa daacin kaafir bilahi cadmi shaqsantii waa ka dhalaali labadii waa ka dhalaaliyo jazaa allah khayr marka wuxuu yihi nas weye fatabata ana alxadiida weye nas wuxuu ku cadiyay fii qadri daacin calaa kila alqowleyn laba qowl markaan qabanaba wa huwa almatluubu waxaan dalba inuu raadinaynin oo wax u qorayno jirinayna intaaba inaan cadayno inuu gaal yahay oo la dilaayo anhu sheekh sam taymiga wuxuu u abtirsanahayaa kajad kajad u abtirsanaya cilmiga usro iyo qoys wuxuu ka soo jeedaa waxaa laydhaha abtirsanahayo nin baa wuxuu yidhi hadka hore inisha u malaynaya warni waxay wadaadada soomaalida iyo barafasoorada soomaalida dictoorada soomaalida dakaatirada waxay ku hadlayaan wax baatila ah oo la yaabayso carruur maxay tawacan marka waxaan ku iri de dictoornimadu waa inay atirsato waa inay fahanto hadduu asagoo dictoor yahay oo abi dictoor ah awgi dictoor ahaa waxaan dhihilahay waa nin waxyaqaana laakiin asagoo hadduu cabdirashiid eli hadda dictooro ka soo qaatay oo dictooradu asaga aysan dhaafin hadde waxba ma jirto aabbaa geel ma lahaan jirin oo awaa ma lahaan jirin oo abkowaa ma lahaan jirin dameeray dhaqan jirin adaa hadda xoogaa haraa isku duduuday geel maxaad ka taqaanaa marka waxaad geelka garaysa ma jiro marka shaksidan taymiya wuxuu ka soo jeedaa kaabkaabu ka soo jeedaa cilmiga iyo fahamka ilahi subxaana watacaala u furan wa huwa maluub waa sidaa ama cala alqowli alawal wey qowlka hadda kuu fasira u fiirso labada qowlba gaal ugu yahay ama cala alawal qowlka koowaad soo maaha falinahu kaafirun waa kaafir qoladaas qowlkaasay maray wa ama cala aani qowlka labaad soo maaha falinahu taacin nebigu tacninhaya been iyo zino iyo xaalad nabiga u tiirinahaya wayuayidu alawala kii hore waxaa taageerahaya annahum ayagu dadku u yimi reer benilayd low dahara hadduu u muuqan lahaa lahum ayaga hadduu u muuqan lahaa dacnun inuu nebiga durahaya iyo wasabun inuu nebiga caayahayo labaadaruu waxay u degdeg lahayeen ila inkaari calayhi inay ku inkaaraan oo dhahaan been baad sheegaysa laakiin nimanku waa yaabeen shaki baa galay fartiin bay nebigu u direen marka hawsh markay hubsan waayeen ayna waxina ay ka yaabeen oo ninkaanu gabar inuu dadaq isaga yihahda ay la yaabeen ayadii war ku dhici kartaa war waa kanaaya laba kilo afar kilomitr buu bal orda warnooga nin bay markiiba direen marka tan wuxuu jinaya alxadiis raabic xadiiska afraad raabic cashir xadiiska afar iyo tobnaad xadiisu lacaraabiyii weyne ninkii rebaadiya xadiiskiisii alladii rebaadiyaasoo qaala linabiy sal l nabig kulu yidhi lama acaahu nebigu markuu dad wax siiyey lama acaahu nebigu markuu cataa iyo hawl u bixiyey wuxuu ku jiri maa axsanta maadan qurxinin maadan wanaajin ma axsanta maadan wanaajinbi walaa ajmalta mana aadan qurxin afqalafsana subxaana maliki lqudus nebi axmed wuxuu ku maa axsanta walaa ajmalta mana aadan qurxin mana aadan hagaajin maa axsanta maana wanaajin walaa ajmalta mana aadan qurxin faaraada almuslimuuna muslimiintii way u fiirso faaraada almuslimuuna qatlahu jahligii tawiilgii awa ninkan jahliga waa ku cambaaray tawiil baa ku cambaaray weyna cilmaa ljahli watawiil ma haysaa cilmaa jahli watawiil waa jaban sheekhu faaraada muslimuuna qatlahu ma aysan in loo fiiriyo shuruud laabudda an tatawafara fiihi shuruud watantafi fiihi mawaanic kabacdi waxaa bacda dalika lama aysan dhihin kabacdi yuxaalu ila qaadi qaadiga loo wareejinaya asaga go-aanka gaaraya warka mi haysaa faaraada musl qatlahu faqaala wuxuu nabigu alay slat slam low ah, qataltumuu haddaad dil lahaydeen ladakala naara naar buu geli lahaa kaafir billah alcaiim naar buu geli lahaa fayadul wuxuu kutusahayaa weeye warka isaga ah xadiisku tusaya calى ana man aadaahu cidii nebiga dhibtaa idaa qutila haddii la dilo dakala naara naar buu galaya nebi maxamed dhibta haddii la dilo naarba laga xaadimahaya wadaalika hawshaas waxay ku dhexdo naar ku galay likufrihi gaalnimadiisa weyn iyo wa jawaasi bannaanaashada qatlihi in la dilo ay banaan tahay wey wa ilaa hadduusan kaafir ahaan lahayn kaana wuxuu ahaan lahaa yakuunu mid ahaanaya shahiidan shahiid la dili ahaan lahaa war ninkan hadday muslimiintu dil lahaayeen fa araada almuslimiina qatlahu oo muslim uu yahay soo shahiid ma noqdeen shahiid laakiin hadda waxaa lagu yii fayadullu calaa ana man aadaahu linagu muxuu yidhi low qataltumuuhu ladakhala naar xadiiska dacfi baa ku jira xadiiska dacfi ku jira dacfi ku jira ayb laakiin xadiiskii hore iyo qisaskii hore ah, ayuu sheekh islaam tini ku xoojinaya qisaskan hadda kurtu is xoojinaya ku yidhahdo kuwa saxiixa oo nebiga la yintay damcay warkaana kale lagu yidhahdo in la dilo oo iska daara uu doona marka wuxuu le wax farqoo u dhexeeya ma jiro waa isku mid midda dacfigu ku jiro iyo midda saxiixa kiilaahuma waxa way sumcada waayinku yihahd wax farqi uma dhexeeyo marka wuxuu yihi wa ilaa hadduusan kaafir ahaan lahayn kaana wuxuu ahaan lahaa yakuunu mid shahiidan buu ahaan lahaa laakiin nabiga wuxuu sheegay inuu naar ku jiro oo gaaloobay wa fi lxadiii xadiiska waxaa ku sugan annahu sala la nabig ilaahay cafaa canhu iska cafeeyey faraha ka qaadin liannahu kaana lahu lnahu nebigu kaana lahu wuxuu xaq u lahaa an yacfuwa inuu iska cafiyo iska daayo can man aadaahu ciddii dhibtay inuu iska daayo yar or iska tago fasaxan tahay yuu xaq u lahaa wa min daalika waxaa ka mid a qowl aladii kii qowlkiisii qaala lahu nebiga ku yidhi xiina qasama markuu qaybiyey hanaa'ima xunayn meesha xunayn la yidhah hanaaimtu markuu ku qaybiyey bacda fatxi maka wuxuu yidhi ina hadi lqisma qismadan iyo qaybintaan ayada nebi maxamedow qayminayso maa uriida lalama doonin biha ayada wejulahi wejska mid kalaaba ka daray tanana waa saxiixa hadala socdo midaan waa saxiix war kuma jiro ayadoo tacni kuma jira mid aha mid baaba ka daray waxay nebi maxamed qisadaa qaylinayso ilaahay wejigiisaba lala doonayo nebiga qalbigiisu ka waramayo inkaana la kurudkaa faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi dacni idaawey adribuu aan garaace cunuqa haada munaafiq munaafiqan qoorta un ka garaaco ku dhuftoo dile idaawey nabi maxamedo idaa ninkan waa gaale ah. walxadiidu fi saxiix wey maxaa kani marka kii hor kii hore dacfi baa ku jiray kanna waa saxiix maxaa macno u dhexeele wax macnaa uga dhexeele isxoojinay waana isku mid horob shacbu raashisan taynu ku yidhaahdo wa inamaa in kale maahan manacahu nebiga waxaa u diiday in la dilo oo ninkan cumar u fasxo waxaa u diiday lianlaa yataxadaa annaasu dadku saysan ugu sheekaysan anna muxamadan yaqtulu asxaabahu muxamed asxaabtiisu dilaya ilaa munaafiqan uurku gaallahan cadowku gaallahan annagu nala tirsan yahay dabalaay ama gooji ama hagoojin geela guga kame baad ku tirsantana maqasho weliga munaafiqan markay gaaladu saa u fiiriyaan waxay u arkaan inuu naga tirsan yahay in anaga naga tirsan yahay wadaadka soomaalida waa kiilayi wadaadahana waalay baa layi wadaadahana waalay wadaadoo maa dhinac isu raacdaan markaasuu wadaada ima waaline mid markaa anagu meel fadhinana aan u naqaana caamada inuu yahay idinku markaad meel fadhinaan aa u taqaanaan inuu culimmada ka miyo xoogaa duubo labada dhinacba la qaraagta labada dhinac ka shaqaystaa wadaadana waa la shaacabbaa ficaamadana waa la shaacabaa kaas weydinka dadka weeyanaa marka munaafiqu gaaladana waa la shaacabaa annagana waa nala shaacabaa kaasa waxaa weeye dadku waxay moodahayaan inuu muumin saxaabi yahay haddii la dila waxay dhahayaan muslimiinta meelle maxamed saxaabadiisi raggii raacay kumeyibu laynahaya dadka kale maxaa u malaynaysaa war ka cararaba warkaasi dalday marka nabi xasuus uga cararay saasuu nabigu u daayey kada qaala salawatu nabi ilahi yuri wa min daalika taa waxaa ka mid ah marka maxaa nebigu hadda muxuu daayey nebigu hadda wuxuu daayey lianna kaana xaqahu inuu cafiyo ayay ahayd weye hadduu nebi maxamed dhintay nebi maxamed hadduu dhintay lianlaa yataxadaa annaasu meeshao ka baxaysa la socon intabi sheekhu mas'aladan waa masalo lagu sanbiriicday rag baa daaqada kaga daatay rag baa inkaaru kaga dhacay nebi maxamed markuu dhintay kabacdi ninkii caaya la oran mahayo ha la iska daayo lianlaa yataxadaa annaasu meesha waa ka baxday kudaysa sheekhu awshaa waa ku daysay wadaadda soomaaliyeed baa dhex fadhiistay maanta haddaan fidno ka baqin waa dalban laha iyagoo badan ayay dhex fadhiisteen weliba qaar baa rasaa'il iyo wax ka qorayo waxay dhaheen nebiga ninkii caaya waxaa weeye asagoo saanu yiri waxaa weeye dadka intii la dhilahaa muslimiintaa la dilhaya farha laga qaadaya muslimiintee ma muslim ba nebi maxamed ninka caaya muslim ba oo la jahraayo banaanka la taagay muslim iska badaaya iyagu gaaliya faransiiska waxay ku in la dilo maaha fitnaa ka dhalanaysa amiirina lama hayo yaan loo bixi bay ku marka warkooda ka ku ayaga wamidaalika qowl waa ka mida midalik waa ka mida qowl cabdullahi ibn ubay baa ka mida uu yidhi alla u ka soo guuriyey lain rajacna haddaan ku noqonno ilalmadiinati magaalada madiina layukhrijanna wuu saari oo saari weeye alacazu midka sharaf kale asagaa iska wada adala soco midka sharaf kale wuu saari oo anigaa buu leeyahay minhaa madiina wuxuu ka saari aladalla midka dulliga ah oo maxamedina iyo muhaajiriin saasuu leeyahay warkaa markuu yidhi faqaala cumaru cumar baa wuxuu yidhi dacnii idah nebi maxamedo adribu cunuqa qoortaan ku dhuftay idaawe faqaala nebigu cala sla slam wuxuu yidhi idan haddaad qoorta ku dhufato turtacdu waxaa u gariiri turtacd waxaa u gariiri waxaa u gariiri macnaa tarjifu wa tadaribu waxaa isgaraaci oo isbaranbari weeye lahu asaga unuufun san badan wey san badan leanna qofku markuu xanaaqo sankaa bararo sanku taagaayo waa isweynaysiiya wey ninkan markaa diin la jiro maadaama ugaasiya abwaan uu ahaa oo boqornimaba loo diyaariya ninkii dhinaxa magaalada madiine imaanahaya munaafiqiin iyo qabiil iyo qolyaa la soo oo dhin ugaaskii baa la dilay duqii baa la dilay tolla ayna marka eh, maxaa la yidhaahdaa turtacad waxa u gadiin weeye low asaga uluufun rag badan baa sanku u baranay oo sanka u taagina iska daabaalay wakaana wuxuu ahaa daalika hawsha markay dhacaysa waxay ahayd walislaamu daciifun islaamku daciifu haw maraan islaamka xoogaysan oo magaalada madiine bas ay tahay oo nebigu qaswatu muraysicu ada magaalada bannaankeeda dagaal uu ku soo galay ayay ahayd laakiin hadday ahaan lahayd markii fatxu maka ay dhacday oo gaala ay jabtay oo quraysh ay jabto meel walba la qabsaday hadday ahaan lahayd ballanka ilahay madaxa lagu dhufan lahaw lagu kala tegi lahaw laakiin annaga xoogaa tabar daran ayuu warkaan an yanfir annaasu dadku inay ka yaacaan can ilislaam islaamka inay ka yaacaan buu ka cabsaday laakiin maanta dad ay islaam ka yaacaan laga cabsanaya ma jiro ninka ordannada la yimaada madaxa lagu fanayo wakadaalika taa waxaa kuula mida qowluhu nabiga qowlkiisa uu yihi man yacdulun yaa iiga cududaarahaya oo iiga gargaaraya iiga hiilinahaya weeye oo iiga garsoorahaya fii rajulin nin balaqa u gaaray adaahu dhibkiisii fii ahli beytii aniga gurigayga dadkayga ehelkayga u gaara wey qaala sacd bn mucaad cudurgu kaaga cudurdaarahaya in kaana hadduu yahay min alaws qabiilka qojifada anoo kadhasho aws hadduu yahay cunuqahu cunugtaan ku dhufanaya cunuqa qoorta ku dhufanaya walam yunkirin mana inkirin calayhi cala sacad ibn mucaad uma inkirin kuma inkirin annabiy sal nabig ilahi kuma inkirin oo ma dhin see qoorta ugu dhufanaysaa ninkan mu'min waa muslim muxuu ku mutay in la dilo ninku ma dhihin ninku waa fasaxay waa ogolaaday markuu yidhi qoortaan ku munkar hadday waa la radin lahaa laakiin lama inkirina waxaa la yidhi nabiga ale hawlo kale ayuu xeeriyey xaq asagu leeyahay inay tahay ayuu xeeriyey iyo in meesha fitna ka dhaartay ka booliska taayo alxadiisu khamis cashar xadiiska shan iyo tobnaad qaala saciidu ibnu yaxya ibni eh, saciid alumawi wuxuu yidhi fii maqaasihi kitaabkiisa maqaasida uu ka qoray wuxuu yidhi asaga aabbihii yaxye ayaa kitaabka alifay oo bilaabay asagoo kabacdi waa siyaadiyo waa sii waday asagoo ka caanbaxay saasaa ku ayay kutusayaan kutubu taarikh wataraajim isagii aabiis marka saciid iyo aabiis yaxya ayaa hawsha isla labood can shacbi buu ka wariyey shacbi mujaanib baana meesha ku jira mujaanib ibnu saciid baa ku jira oo daciifa ayaa ku jira laakiin sheekh islaam tegi waa og yahay waana xoojinahaya la soco waana mursal mujaanib ibnu saciid oo daciifina waa ku jira sheekh islaam tegi waa og yahay wuxuu yiraa wuxuu rabaa inuu ku yiraha mursalka shacbina waa la aqbalaya oo dhibmada hore uga soo harabo dacfiga ninka dhahda mujaanib ibnu saciidna waa ka mahay wax dhibi marsaas rabaa inuu ku yiraha lamaa iftataxa markuu fufurtay nebigu calayh salaatu wasalaam lama iftataxa rasuulu lahi makata daca wuxuu u yeeray bimaali lcuzaa sanadka cuza la oran jiray maal uu lahaa oo sanadkala guri weyn baa u dhisnaa rag sadanaha joogay oo waardiyen jiray oo dadka xoolaha uga qaadan jiray dahab iyo fido iyo maal iyo xoolaa buuxay wey iyo xariir iyo dahabaa buuxay xoolibaa lasoo qaribaysawaxaa keenay ninka la yidhaahdo khaalid baa keenay kabacdina nebigaa loo keenay iyagoo boorsoon wado ayaa nebi hurtisaa daca wuxuu yeeha bimaal cusa buu yeero fanasarahu wuxuu ku fidiyey fanasarahu wuxuu ku fidiyey bayna yaday hortiisu saa ugu fidiyey ayb uma dacaa rajula nin buu u yeera qad samaahu uu magacaabay weeye nin la magacaabay yaa magacaabay shacay baa magacaabay faacطaahu wuu siiyey minhaa min almaal maalkuu wax ka siiye wey uma daca wuxuu yeera abaa sufyaan buu yeeray ibnu sufyaan ibnu waad garanaysaa odayga sufyaan ahaa oo abiis aha oo shalay soo maraynay oo la yimid dakhala baytka abu sufyaan fa huwa aamin ayaa loo yeer fa minha maalkiina waxbuu ka siiyey wey uma dacaa saciid ibnu xurayd buu yeeray saciid ibnu xurayd waa la isku hayaa culamaau taraajim wasiyar waa diideen waxay dhaheen saciid ibnu xurayd ma jiro saxaabi la yidhaahdo waxaa weeye saciid ibnu xaaris wey waana ninkan shalay soo maraynay oo ahaa abu sufyaan ibnu xaaris oo nabiga ina adeerkiisa ninka laftiisa waa wax laga siiyey taasaa saxiixa aacaahu waa siiyey nabigu alayh salaat wasalaam uma dacaa wuxuu yahay rakhdan jamaaciya koox u yeeray min qurayshin oo reer qureysheeda faacaahu iyagana waa siiyey rag odayaal reer qureysheeda oo mu'alafatulquluub ah oo odayaala u yeeray waana siiyey fajacala wuxuu gudagalay nabigu ala salatu salaam yucطi rajula inuu ninka siinayo alqicata gabal xooga goyn ah oo go-an oo min adahabi oo dahaba fiiha dhexda ay ku sugan tahay amsuuna miqaalan wa sabcuuna toddobaatan konton miqaal ama toddobaatan miaal konton miqaal ama toddobaatan miqaal ku sugantaha halkii miqaalna waxaa qolana waxay leeyihiin waa afartan four point twenty five garam afar garaam iyo labaatan iyo shan kiigo wadaadana waxay leeyihiin maye waa waa an garaam wadaadana waa an garaam marka diiliga konton adiiliga laba boqol iyo konton garaam bay noqonaysaa toddobaatan diiliga saddex boqol iyo waxay noqonaysaa iyo konton bay noqonaysaa marka wadaad aw tiro badan faqaama rajulu nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi inaka adigu nebi maxamedow la basiirun mid u jeedaad tahay labasiirun mid u aragti badan baad tahay xaysu meesha tadaco aad dejinayso atibra dahabka aan ciidiisa laga jajabin dahabka ceeriinka dahabka ceeriinka tibr la yihahda inaka labasiru xaysu tadcu tibra dahabka ceeriin meeshaad dhigayso alla ila aad baad u jeedaawa waayo sida la soco waayo sida taaiudurxood uma qaala aaliat aaniyata mar labaad wuxuu yidhi hadalkii mar labaad buu ku celi faacrada can nabiguna waa iska jeensan ayb uma qaama waa istaaga ahaaliata mar saddexaad buu istaago faqaala wuxuu yidhi inaka adigu nebi maxamedow la taxkum waad xukumaysaa wamaa nara umana arkayna cad xukunkaada cadlan cad inuu yahay garsoom inay ma arno jaw dunaan aranagu faqaala nabigu cala sala slam wuxuu yidhi wayxaka hooggaaga hoog baa kugu dhacay waad hoogtaye idan markaa ayada ah haddaan anigu cadli xukumaynin laa yacdilu ma cadli samaynaayo axadun qofna bacdi aniga gadaashii qof cadli samaynaya ma jira inkaar baa kugu dhacay kugu dhacday uma dacaa nebigu wuxuu u yeeray uma dacaa rasul wuxuu u yeeray abaabakar buu u yeeray abubakr sidiiq buu u yeeray faqaala wuxuu yidhi idhab tag faqtulhu soo dil ninkii war kaa lahaa intaad ka daba tagto raadiso soo dil baa layidhi fadahaba abubakar sidiiq waa tegay falam yajidhu mana uusan helin shay gaanbu ahaa waa dhuunta markiiba faqaala wuxuu an yakuuna inuu ahaadaan rajaynaya quu daraynaya awalahum ee awal khawaarij wa ahlu shar wa aakhirahum ikii ugu dambeeye aakhirahum manaa hadda waxaa laga wadaa khawaarij ayaa hadda saasaa laga wadaa khawaarijta iyo dadka ahlufitanka dadka ahlufitanka iyo khayrlaawayaasha awalkoodii aakhirkoodii aan lahaw ayb marka khawaarij ma lagu fasiri karaa ahlu sharka wa ahlufitanka loogu fasiri karaa rajawta an yakuuna awalahum ee awal ahlulfitn wa ahlushar wa aakhirahum ee aakhira ahlusharn u ahay fahaadaa nasun buu ku yeeray fahaadaa nasun dacfay ku jira waa inii sheega shekh islam taymiya dheg jawab uma siinahay la soco fahaadaa nasun weeye waa ku caddeeyo fii qatli mila hada aacini midkaan tacni oo duray calaa rasuulilah sl rsulka midkaan duray min hayri istitaabatin iya laga tooban aqbalin ayaa waxaa leh abubakar oo tag u soo durbaaligiru waa hadihi qisatu sidaa ayadaana wahadihi qisatun ukhraa waa qiso kale buu ku yidhi oo kayra qisati khanaa'imi xunayn khanaa'imtu xunayn kayrkeedu way la soco qisadan ayada waa hadihi qisatu ukhraa hayra qisati khanaa'imi xunayn khanaa'imtu xunayn ninkii warka yidhi iyo midkaan warka ninkaan warka yidhi waa laba qisa isaga kaadarmay waana isku macno way isxoojinayaan saa ula socda waa inu ku yihahdo sidoo kale qiso saddexaad walaa qisata dahab qisadii dahabkii maaha alladii soo diray caliyun cali iyo man dahabuu cali niman ka soo diray sanadkii tobnaad sidoo kalena nin baa ka yiri marka waa saddex qiso oo midalba dahab lagu qaybiyey mid walbana nin baa war ka yiri isku sibaa laga yiri waan isxoojinaya wa kaana wuxuu ahaa wuxuu yidhi hadmu lcuzaa sanadka cusaha markii la dumiyey cuza ayb cuza waxaa la diray sanadka cusa waa tii la dumiyey qaalid baa loo diray markii farxo maka la furtay kabacdina jin baa ka soo booday naag jin ah oo qaawan marka hore markuu dumiye xoogaanti wuxuu ka soo tegey yani waxba maadan samaynin guriga wax ka taagaya kasoo tira galangalkadhi baa la yidhi meed geel ku galgasha kadhi baali markuu noqday xooga ila waxba ul ka taagna moogta shawd shaydaan meelaha ku gabanaya markuu khaalid u yimid naag shaydaan oo qaawun oo bulbulleh oo qaylinaysa ayaa ka soo boorday markaasay qoladii gaaladana waxay dhaheen duuna kabayne haa iska celmayne khaalid kala tuur haa hadda maanta ku dili doona khaalid oo balankeynaa khaalid baa shaydaan iyo jin iyo lagu cabsiya iyo iyadoo qaylinaysa ayuu laba ka dhigay kabacdina markaasu nabi maxamed soo bashaaray u wadaadka soomaaliyeed wadaadka soomaaliyeed baa qola soomaalida ayay isku dhaceen markaasu wuxuu yidhi ma garanaysaan bi islaantaas sanabka ka qaylinaysa oo qaabo ma garanaysaan saalid maya wuxuu yidhi reer hebel hooyadood weydi dan ah. <laughs> maanta sheegay dhacayse balaya dhacayse shakiis waxayle ayaa warkaa laga sheegay shakiis waxayle raxmatullahi caley na adag waa raxmatullahi caley wuxuu yidhi reer hebel hooyadu qola maxale khuraafaadka iyo bidca iyo shirkiga qora soomaaliya sheegi maayo yuu yidhi hooyadooda weeye ah, hooyadooda ayb shakiis waxayle mare soomaali galbeeda ayuu ahaa w ogaadeen re isaaqi xamsir ayuu ahaa jasa allahu khayr margeed waa margeed ayb almuhim marka waxaa weeye shaydaanta wuu dilew shaydaanta wuu kala tuuray shaydanta wuu kala tuuray wuu dil marka qisadu raba inuu ku wado wa kaana alhadyu cuza wuxuu ahaa cuza markii la dumiyey caqiba alfatxi markii maka la furtay gadaasheeda caqiiba fatxi maka markii la furtay gadaasheedu ahaa sanata eh, amaaniin sanadkii sideedaad bay ahayd wa xunaynun sanad xunayn soo maaha bacda dalika fi dilqicda bay ahayd markaa kabacdeed ricda ayay ahayd waa ka sii dambaysay waa xadiiu cali soo marabtee sanata cashar buu ahaaday sanata cashar saddex qiso oo midna farxu maka tahay midna baclufadxu maka ay tahay oo hadmi cusa ay tahay midna ay tahay sanadkii tobnaad oo shuqul iskulaha weeye saddexdaa rag baa saa ka yidhi kurtigooda munaafiqiin bay haw waqad taqadam waxaa soo hormaray anna cumar cumar bnu khadaab weeye qatala wuxuu dilay qatala waa dilay weeye arajula ninkii buu dila alladii rajulkaasoo lam yarda aan raali ku noqon bixukmi nabiyi sal l maamed xukunsiaa ku noqon aan raali ku noqon qisadanta annaga nooma soo horumarine laakiin asal ku soo hormarta waxay ahayd ninbaa laba nin baa wa isku qabsaday nebi maxamed ba isula yimaade nebi maxamed waa xukumay xadiis mursal shacbi welinayo mursal shacbi la soco qawl saxiix horu soconahaya labadii nebi maxamed ba u yimaadeen nebi maxamed hawshba u xukumay ninbuu hawshka xukumay ninbaa qanci waaye ninkii wuxuu ku yidhi anufaqa kuma qancine abubakar sidiiq asaga odaya noogey aanu tagnay abubakar sidiiq baa nooji abubakar baa hawshaana dhacday nin xun baan xukumay bal ka war oo ku qanci weyne abubakar wuxuu yidhi intaada kugu dhacayso nin waxba hawshan ma xukumin war hawshan sidii waxba xukumay hor naga tagin taana kugu ridi masaas ah oo iska tag ninka wuxuu yidhi ma ma yeelayo waa inaad cumar noo geyso cumar baa u tagaynaa nebigana kuma qancin abubakarna waxma soo kordhin nebiga cumar noo geyo cumar baa laysuga tegay cumar baa laysuga tegay cumar hawshan u dhegaystay kii ilaaba w hawshana sida loo sheegay nin alxukmu sidaas ku qarxi weyday oo abuka ku qarxi weyday hawshu ma saasa ah, qisadu kamaa yaquul ma saasa ah. markaasuu yidhi ha waa run anaan rabnaa inaad wax nagu kala saarto iisuguye marka gurgan galaya alaaban kala soo baxaya iisuguy alaabta cumar la soo baxaya waad garanaysana cumar alaabtiisuu la soo baxa markuu ku soo noqdayna qanacahu bisayf xusaan murtara sayf cali xusaan ayuu huuyey ka bacdin xawl sayftii waa gogoysaday kii kalena ad maaa dhiiggii baa ku daatay waxaadaha kaga diiya kii kale nebi axmed isku tuuray wixii nebi axmed ku tira saaxiibi anigoon balanka ilaahay malak mowdkii baan arkay waana arkay saaxiibkeena ku tira cumar baa yimidoo waxaa lewa maxaa dhacay see weeye maxaa la yihahdaa nin muslima aad dishay fanazla qowluhu tacaala falaw rabbika baa soo degtay abubakar cumarna maxaa le waa la bari yeelay hawshii waa lagu kala tegay cumar wuxuu dilay ninkaas amar la-aan buu dilay qur-aan baa kusoo degay horaa looga socda weyn amiir weyn amiir yaa salafiye weyn salafiye amiir amiir ujimo qisada u sheeg waa taw qisada u sheeg waa taw waalidiliga asaga wanazla waxaa kusoo degay alqur'aan ayaa kusoo degay bitaqriiri daalika qur-aankuna waa sugay in la dilo ninkii noocaas xukm ninkan cusri nebiga ma caayin laakiin xukunkiisii ku qanci waayo xukunkiisi hadduu qanci waayo wuxuu u duur xulahayaa cadli ma xukumaya jawr buu xukumaa u duur xulayaa qutila waa la dilay wey ka asagaa bitaqriiri dalik wa jurmuhu ninkaa dembigiisuna asal waa ka fududya min jurmi haada midkan jurmigiisa oo yidhi cadaalad maadan samaynin xadnina ma aragna xukunkaada waa ka siin hala yia waa ka sahlanaaw waa ka sahlan wa fi saxiixayn saxiixan waxaa ku sugan adiiadiiiin waxaa ku sugan xadiiu nebi kii xadiiskiisii lamasahu nebiga ku ceebeeyey fii qismati duhaybati dahabyareyn dahab yar xoogaa yaroo dahaba ku ceebeeyey nebigu ku ceeyey alladii dahabkaasoo dahabyarydaasoo arsala uu soo diray biha iyadaba caliyun baa soo diray yaman buu ka soo diray cali baa dahab yaman ka soo diray nabiga u soo diray kabacdi dad buu u qaybiyo nin baa marka u ceebeeyey wa qaala wuxuu calayhi salaatu wasalaam yakhruju waxaa ka soo bixi doonaa min di'di haada kan asalkiisa ama sulbigiisa ama farciisa macnaha annaslu walaslu baa la yidhaha annaslu iyo wlslu dhisaa macnaha asalkiisa ama nasligiisa iyo farciisa waxaa soo bixi doona qowm dad baa soo bixi doono yakhruju min didi haada kan asalkiisa iyo farciisa ama sulbigiisa asalkiisa waa kasoo bixi doona qowmu dad baa soo bixi doona yatluuna kitaab allah inay kitaabkiisa aqrin qur-aanka rabban qur qoyan laa yujaawis ma gudbaayo qur-aanku xanaajirahum kalxantooda ma gudbaayo yamruquuna way ka baxayaan min addiini diintay ka baxayaan kamaa yabruqu siduu uga baxo asahmu leeg siduu uga baxo min aramiyati tii lagu garay meeshii lagu garay intuu ku dhaco kasiisaawo yaqtuluuna way dilaayaan ahla islaami dadka islaamkay dilayaan wayadac oo muminiin bay ku jihaadayaan muslimiintai masaajiday ku jihaadayaan wayadacuuna waxay ka tegahayaan ahla alawsaan mushrikiin iyo gaalana waa ka tegahayaan waa ka tegahayaan xadiikan waa xadiis lagu fidmooyey xadiis sheekh axmed cabdillah lagu fasiray oo itixaadka lagu fasiray oo reecaawadu ay ku fasireen itixaadkii oo reegarow ay ku fasireen oo reegaalkacay ay ku fasireen oo balaadi ka dhacday haddaad iskala boodo inkaar baa kugu dhacaysa iska ilaali wayadacuuna ahla awsaan ayb maxamed cabdiwaab dadku la dagaalamayo dad asnaamta caabudayo la soco ahlulcaabud waa gaalkacyo iyo ahlulmudug khaarijig waa maad noqonaysaa markaad tiraahdo qabriga maxamed daawuud lama barakaysan karo khaarijibaa qabriga ugaasdiin lama barakaysan karo khaarijibaa qabriga faadumada sunoo barakaysan markaa tira khaariji baata gabar lama masaafaysan kara markaa tira khaariji baata markaa tiraada axanka iyo agaska iyo kaadikasideynta iyo gudguduudda iyo afartanka iyo xuska lama ogolo markaa tira iyo mawliidka khaariji baata tubaakaw ma banaana haddaad tiraahdo oo sigaarku ma banaana haddaad tiraahdo khaariji baata la soco waxaasoo dhan haddaad tiraahdo ma banaana khaariji baata baa lagu leeyahay waxaa weeye qadr maxaa le quwaa liman baa lagu leeyahay joogtaatubaakadiisiya iyo jaac iyo tusbax ma banaan haddaad tiraahdo waxaa wey waxaa lagu leeyahay khaarija takfiir waa la dilo waxaa la dilo dhiigiisa lagu janata lahayo oday adeerkaya dhintay oday maxaa la adeerka cabdiraxmaan sugo cabooble raxmatullah waxay loo sheekeen mar hadda dhowr toban san laga joogo cawda qaba gar la dhigtay cawda xaafadaada loo kala degdeganya sida halkaan oo kale marka waa loo kala badan yahay xagga suufiyada iyo iyo inkaarta waa loo kala badan yahay timo waa loo kala badan yahay xaafada itixaadka ay ku badnaayeen sagaashamaadkii ayay quxada ah, daxaabada aan aadn oo aan mid bidci aan soo dilno aan ku jannatagno maalinta dambaa gar la isu dhigtay kar xaafada ay reer diini iyo reer faaraxwaasi ku badnaayeen oo kacaad ku badnaa ayaa maalin waxaa la yidhaha jan u doonan qolyihii ilma adeero ayaa loo yeeray garba odayaasha hirigba goolba la sugi waxaa la nidaya ilma adeerayaalo idinka xaafadiinna soo janna kuma taabo idinka ilma adeerayaal haddaad tihiin reesi xuseen wanac iyo haddaad tihiin habar ciise iyo ima dhowleeshiina miyaysan janna ku oolin xaafadihiina janno ka raadsada annaga reer faarax waa xaafadaha annagaan jannada naga loo daaya xaafadihiina janno ka raadsada xaafadanada ninkii yimaada dhalinkiila xabad baa ku tagaysada waa la kala nastay waxaasaa sheekh lasoo maray wax ayagaa lasoo maray ayb marka ilma adeero waxa oday u ah naasik waa nabadoon ah say weydiiye marka hawsha maxay de wayadacuuna ahlawthaan ahlulawthaan way ka tegaayaan lain aradtum haddaan hareelo laaqtulanahum waan laynhayaa weeye laaqtulanahum waan dili oo dili qatla caadin qatla caad sidii loo layo kalaan u laynhayaa wa qaala wuxuu nabigu calayi sala sl sayaqruju waa soo bixi doona qowmun dad baa soo bixi doona fii aakhiri zamaani bay soo bixi xidaati asnaani da'dooda ay yaryar tahay nima da'doodu yaryar tahay sufahaau laxlaami caqligooda uu daciif yahay sufahaa cuquul macnaha ducafaau cuquul caqligooda daciif yahay yaquuluuna waxay min khayri qowli bariyati makhluuqaadka qowlkiisa midka ugu khayr badan bay ohanayaan qur-an bay akrinayaan laa yujaawisu gudbi maayo iimaanuhu iimaankooda gudbi maayo xanaajiron kalxamooda gudbi maayo yamruquuna way ka baxayeen min addiini diintay ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu leebku siduu uga baxo min aramiyati siduu uga baxo midda lagu ganay weeye facaynabaa meeshii laqiitumuuhum waxaad kula kulantaan faqtuluuhum dilow marka xadiiska reer ku socodsiiy soo jeedi faqtuluuhum xaafadda kusoo dila reerheba waa kaasaw fa ina fii qatlihim weeye ajaran ajar baa ku jiro weeye liman qatalahum ciddii disho wey yowma alqiyaamati maalinta qiyaama ajar baa ugu jiro laakiin inkaa hoos bixi adigu haddaad xadiista qalad ugu fasirta dadka oo tiraada jannaa lagu gelaya yaa janna lagu gelaya la faham hawsha ayada haddaad fahmi weli ayada ah adiga markaad tiraado dadka jannaan ku gelaya allahu akbar aad ku tiraado adigana waa laguu takbiiranhaya haadaa takbiirun wahaadaa takbiir taqaazaynaa wa taqaatalnaa wa tajaahadnaa waan isku jihadna marka nusuus iyo diintaa ku ciyaar iska ilaali haddaad dadka xadiista aad u fasirto ku ta'wiiliso oo kulayso adigana waa lagu ta'wiilin mushrikiin baa laguu bixin magacyo badan baa laguu bixin waana laguu jihaadin jannaana lagugu tegin weliba in lagaa xoog bataa lagaa yaabaa markii la yidhaahdo daliilkii kutubadaha laysu rogo waxaa laga yaaba adugu inaad atar gasho oo shirki iyo gaalnimo a dhex fadhiyo marka isilaali waa degdeg wey ahadi aadii w adiiayamt waa gabagabaynahay fahadii axaadii xaadiistan ayada kullahaa dhammaanteed daliilu waxay u tahay calaa ana nebi sal nabi wararka miskaba daayaan bal aan gabagabaydi leanno hadal kalena waa jira halkaa aan ku daayo xadiidkii sooma gabagaboobay meeshaa igu daysa beri tacliiq yarna gacban kaga siinaya hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina muxamed wcala alih wasaxbi ajmaciin muhimadu waxay tahay xadiista noocaan ah iyo xadiista la mid a ah. markaad fasirayso oo dad rabta inaad ku fariiso ood huweyso waa inaad boqolkiiba boqol aad ka baaraandegto iska fiiriso aad waa inaad uga baaraandegto haddaadan ka baaraandegin khalad weyn baad gelaysaa khaladkaa asagaana walacalahu yusiibu bika adiga inuu ku asiibo oo adiga laftaada lagugu dilo u dhimatana waa laga yaabaa iska ilaali markaa degdeg we xadiiska noocaasa ah, aa degdeg wey hada bilah